alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu ala muxamedi wala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wala tajcal ma callamtana wabaalan calayna allahuma aamiin xadiidka waxaynu ku soo maray qisadan dheer ee uu ka warramay cabdullaahi bnu zubayr oo ku saabsan duyuuntii lagu lahaa zubayr iyo maalkii uu ka tegey xoogaa waa innagii shalay nidhi wakhtiguna waa inaga dhacay ishkaal bay xoogaa leedahay ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen qaybta waxaa ku sugan xisaabta khalad oo maalka uu yidhi waa ka tegey iyo qaybta la qaybiyey isma waafaqsanay yidhahdeen waana arrin ku saabsan xisaab ku saabsan kolle xoogaa riwaayaadku waa kala duwan yihiin riwaayada hadda inoo qoran ee bukhaariga waxaa qoran in qof dumaroo kastaaba ay heshay malyan iyo laba boqol oo kun ay heshay riwaayo kaloo la soo wariyeyna waa jirtaa oo tilmaamaysa oo saxiixa aan ku sugnayn oo tilmaamaysa inay qof dumaro kasta oo afartiisii dumara ka mid ahayd inay heshay malyan iyo boqol ay heshay kun intaa ay heshay waxaana inoogu sugan xadiidkan laftiisa ee mawquufka ah inuu cabdullaahi ibnu zubayr uu yidhi fa jamiicu maalihi khamsuuna alfa alfin wa mi'ataa alfin yacnii konton malyan iyo laba boqoloo kun ayaa majmuuca guud ahaa sida muuqataa culammaduna ay sheegeen shuraaxda ahi ee isma waafaqayso sida loo qaybiyey iyo xoolaha guud ahaantoodu inay intaa ahayd nowcan maa iswaafaqi mayso sidani waxay waafaqaysaa inay qof dumaroo kastaaba ay hesho hal malyan intaasay waafaqaysa oo masalan haddii la yidhaahdo majmuuca uu sheegay waa konton malyan iyo laba boqoloo kun laba malyan iyo laba boqoloo kun isagaa lagu lahaayo jar waxaa soo hadhay siddeed iyo afartan malyan baa soo hadhay dardaarankii oo sulus oo dalool ah ka saar markaa dardaarankii oo sulusa ka saarto saddex baad u qaybinaysaa lix iyo toban malyan ayaa dardaarankii noqonaya laba iyo soddon malyan baa soo hadhaya waxaad u qaybinaysaa sumunkii ayaad markaa ka saaraysaa siddeed meeloodoo meel ahaan oo ay markaa dumarku yeelan lahaayeen afar baanu ka tegey oo ka dhintay afar iyo siddeed isku dhufo maadaama laba goor aad qaybinayso marna siddeed u qaybinayso hal siddeedaadka soo baxayna aad afar u sii qaybin doonto si waxa weeye mar keliya aad u qaybiso siddeedda iyo afarta isku dhufo labiyo soddon bay noqotay labiyo soddon marka loo qaybiyo oo labiyo soddonkii malyan dumarkan mid waliba waxay helaysaa hal malyan ayay helaysa xisaabtuna waa isku sarjaranta marka labada boqolee kun ee dheeraadka ah ayaa waxay noqonayaan calaa haada maalku hadduu intaasun ahaa ghalatun min araawi raawigu inuu qalad ahaan ugu daray ama majmuuca maalka waa in la qaldo qaladku ka dhacay ila shuraaxda dhammaan waxay leeyiin xisaabtan waa qaladeen ama waa in qaladku ka dhacay intan marka waxa weeye dumarka la yidhi mid walba waa la siiyey in wax siyaadii raacday marka haddii la yidhaahdo labadan boqol ee kun ayaa qarad markaa dumarka hadda loogu sheegay waxay noqonaysaa oo la yidhaahdo mid walba hal malyan bay helaysaa waxay noqonaysaa xisaabtu way isku fadhiisanaysa laa ishkaal taasi waa taa waxaa timi tan hadda markaa inoo qoran marka lagu socdo in laga soo qaado inay sidaa ku saxnayd nasiibka ay mid waliba heshay majmuuca maalka markaa intan ka badanaya masalan haddii la yidhaahdo qof dumaro kastaaba waxay heshay sida uu asarku sheegaayo malyan iyo laba boqol oo kun baa sawjo kasta ay heshay calaa haada waxay noqonaysaa majmuuca maalku inuu ahaa markii hore sagaal iyo konton malyan iyo siddeed boqol oo kun inuu majmuucu inta ahaa bay noqonaysaa intaa ka jar dayntii dayntii waxay ahayd waa laba milyan iyo laba boqoloo kun waxaa soo hadhaya toddobiyo konton milyan iyo lix boqol oo kun baa soo hadhaysa marka dayntii laga saaro ulukii ka saar dardaaranka ahaa saddex meelood u qaybi si intii dardaaranka ahayd looga saaro saddex meelood marka loo qaybiyo intii dardaaranka wuxuu noqonayaa sagaal iyo toban milyan iyo laba boqol oo kun buu noqonayaa majmuuca soo hadhay wuxuu noqonayaa siddeed iyo soddon milyan iyo afar boqol oo kun ayuu noqonayaa intaa labiyo soddonkii u qaybi waxay noqonaysaa inay markaa qof dumaroo kastaaba oo dumarkiisii uu ka dhintay ahi ay helayso malyan iyo laba boqoloo kun ay helayso marka taasna xooluhu inuu qadar ahaa ayaa markaana ka dhalanaysa haddii la yidhaahdo sida riwaayo kale lagu soo wariyey waxay markaa sheegaysaa inay qof dumaro kastaaba malyan iyo boqol kun ay heshay sidaa marka lagu socdana waxay noqonaysaa majmuuca maalku inuu noqonayay noqonaysaa marka laga saaro daynta labiyo konton malyan iyo siddeed boqol kun haddii lagu daro dayntana waxay noqonaysaa yacni shan iyo konton malyan ayay noqonaysaa oo siddeedda boqole kun labada boqole kunee ka dhiman marka lagu buuxiyo saddex iyo konton bay noqonayaan malyan labadiina ku dar shan iyo konton milyan bay noqonaysa marka calaa haada marka loo qaybiyo saddex meelood suluskii wuxuu noqonayaa dardaaranka ahaa labiyo konton milyan iyo siddeed boqoloo kun marka sulus laga saaro suluskii wuxuu noqonayaa toddobiyo toban milyan iyo lix boqoloo kun majmuuca soo hadhay wuxuu noqonayaa shan iyo soddon milyan iyo laba boqol oo kun buu noqonayaa qof dumaro kaste marka waxay ka helaysaa marka labiyo soddonkii loo qaybiyo malyan iyo boqol kun ayay ka helaysa marka xisaabtu saasay noqonaysa iskhilaafka markaa noocan maa culammadu waxay ku tawjiihiyeen qadarka majmuuca uu ku sheegay iyo qadarka qaybintu ay noqotay in la yidhahdo asalka xoolaha inta uu inoo sheegay ahaa oo kontonka malyan iyo labada boqol ee kun wakhti baynay qaadatay qaybinta la qaybinayo waa kan afar sanana dib u dhacday oo la yaahinayo dadkii duyuunta ku lahaa mar walba muusimka xajka la doonaayo inuu cabdulaahi ibnu zubayr ka yaboohiyo oo yidhaahdo yaa dayn ku lahaa zubayr zubayr yaa dayn ku lahaa marka intaas inay ku korodhay bay culammadu ku xambaareen intanna asalkii maalka ay ahayd marka khulaasadu waa sidaas weeye wax haddaba isweydiin leh xisaabtan laynoo sheeg tirada markaysaga intay ahayd nooca tiradu waa noocee ma diinaar baa ma dirham baa riwaayaadka waan baadho wax diinaar sheegaya ma arag wax diinaar sheegaya ma arag riwaayo la soo wariyeyna sixadeeda ma hubnee waxay sheegaysaa dirham nowcan maa inay diinaar noqotaana waa baciid waayo diinaarku wuxuu ka samaysan yahay dahab marka xoolo xadkaa la eeg yacni waxa weeye aad iyo aad bay baciid u tahay waayo marka la yidhaahdo xooluhu wuxuu ahaa sida inoo qoran konton milyan halkii diinaar ugu yaraan waxaa lagu qadaray afar garaam iyo garaam afar meelood loo qaybiye meel ahaan culamada qaar waa ka badiyaanbo waxay ka dhigaan garaam iyo badh afar garaam iyo badh bay ka dhigaan afar garaam dhibic siddeetanna waaba laga dhigay laakiin taqdiirka ugu yar marka lagu socdo waxay noqonaysaa afar garaam dhibic labaatan iyo shan ayay noqonaysaa intaa marka lagu dhufto oo ay markaa noqoto waxay noqonaysaa yani waxaa ka soo baxaysa laba boqol iyo waxaweye dheeraad marka inay noqoto laba boqol oo malyan iyo dheeraad marka inay noqotaa ka imanaysa waa marka inta inoo qoran lagu socdo haddii la yidhaahdo waxa weeye sagaal iyo konton malyan bay ahaayeen iyo siddeed boqol haddii sidaa la yidhaahdana way kasii badanaysa way kasii badanaysa marka waxa weeye waxay noqonaysaa markaa laba kun iyo shan boqol oo kiilo inay ka badnaayeen laba kun iyo shan boqol oo kiilo oo dahaba ah in majmuca xooluu ka badnaa kollay riwaayo markaa dirham sheegaysa ayaa jirta oo dirhamnimo tilmaamaysa waxaana laga yaabaa inay dirhamkaas ahayd ayaa laga yaabaa baabka lix iyo labaatanaad baabu taxriimi adulmi waalamri biraddi almadaalim dulmigu inuu xaaraan yahay buu u baab yahay iyo walamri amarka la amraayuu u baab yahay biraddi almadaalimi dulmiyada in la celiyo qaala allahu tacaala maa lilaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yutaac maa lilaalimiina daalimiinta uma sugnaanin min xamiimin yacni saaxiib u diira oo anfaca uma sugnaan walaa shafiicin mid shafeeco qaadana uma sugnaan shafiicaasoo yutaacu la ateeco oo la maqlo shafaacadiis la aqbalo macnuu wuxuu u dhacayaa dadka daalimiinta ahi cid u shafeeco qaadana heli maayaan saaxiiba anfacana heli maayaan marka kuwa gaalnimada ku dhintay shaki ma laha inaynay shafiicna helayn saaxiib anfacana aynay helayn marka dulmigina waxa weeye dee wuxuu qaybsama anwaacoo waa mawduuc ballaadhanoo waxaa soo gelaya gaalnimadii baa soo gelaysa macaasidiiyo dembiyadii baa soo gelaya dulmulcibaad baa soo gelaya addoommada dulmiga la dulminayo baa soo gelayeen marka qayb dulmiga ka mid a maadaama laynoo sheegay inaan markaa cid u shafeeco qaadaaba jiraynin dee dulmigu inuu xaaraan yahay halkaa waa laga daliishanayaa jinsi ahaanta iyo in marka waxaway layska ilaaliyo dulmiyada oo kuwan kale qudhoodu nasiib bay waciidka ku yeelanayaan waciidkao dhammaystiran yeena yeelanay wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wamaa lildaalimiina min nasiir kuwa daalimiinta uma sugnaan cid u gargaartaa uma sugnaan cid u hiilisa uma sugnaan wa ama alaxaadiisu axaadiista miyaa fa minhaa waxaa ka mida ah xadiisu abi darrin xadiiskii abi dar radia allaahu canhu almutaqadimu xadiiskaasoo ku soo hormaray fii aakhiri baabi almujaahada baabka mujaahada aakhirkiisa ku hormaray yaa cibaadii innii xaramtu dulma cala nafsi wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuun waynu soo marray xadiiska laba boqol iyo toban wa can jaabirin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ittaqu dulma iska jiro iska ilaaliya oo ka fogaada dulmiga fa inna adulma dulumaatun yowma alqiyaama fa maxaa yeelay dulmigu dulumaatun waa mugdiyaal yowmaalqiyaamati maalinta qiyaame waa mugdiyaalka waxaa looga jeedaa in laga tilmaamayo eh, mugdiyaal xaqiiqiya inuu qofka ku dhacayaan oo nuur iyo ilays waayayo waayo cidda markaa ahluliimaankaa baa nuurka helaysaa munaafiqiinta inuu nuurku ka baktinayo waa tii laynoo sheegay saas aawoodee waa ku odhanaaya nasuga unduruuna naqtabis min nuurikum danna sugtaan waxaannu ka dhimbiil qaadanaynaa nuurkiinna iyo ilayskiinnaannu ka dhimbiil qaadanaynaa ee na suga waatay odhanayaan marka dulumaad xaqiiqiya weeyaan la yidhaahdo wejiga labaad waxay tahay in la yidhaahdo waa kinaayatun can ishadaa'id dhibaatooyinka qiyaamada jira ayaa laga kinaayoonaya laga sarbeebayaa oo waxaa laga tilmaamayaa dhibaatooyin shadaa'id ah oo isdaba yaalla oo mugdiyaal ka dhigan ayaa markaa waxa weeye uu noqonaya dulmigu maalinta qiyaame wattaquu shuxa iska jira oo iska ilaaliya bakhaylnimada bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waa bukhliga nooca ugu daran bacdi waxay ka cabbireen waa albukhlu maca alxirsi waa bakhaylnimo dadaal ziyaado ay weheliso oo maalkiiyo adduunyadii lagu dadaalaayo haatay soomaalidu yidhahdaan bakhayl damac yaqaan ayaa ugu daran fa ina ashuxa ahlaka man kaana qablakum maxaa yeelay shuxu yacnii bakhaylnimadu ahlaka wuxuu halaagay man kaana qablakum ciddii hortiin ahaatay ayuu halaagay dadkii idinka horreeyey ayuu markaa halaagay xamalahum calaa an safakuu dimaa'ahum bakhaylnimadu waxay ku xambaartay calaa an safakuu inay daadiyaan dimaa'ahum dhiigagooda inay daadiyaan buu ku xambaaray oo qaarkoodba qaarka kala dilaan wastaxalluu iyo inay xalaashadaan oo bannaystaan maxaarimahum waxyaalaha ka xaaraantaana inay bannaystaan rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey laba shay baa nebigu inooga digaya calayhi asalaatu wasalaam midna waa dulmiga midna waa bakhaylnimada labaduba waxbay halaagaan dulmiga wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dulmigu waa dulumaat iyo mugdiyaal weeye maalinta qiyaame ama waa shadaa'id iyo dhibaatooyin labadaba inuu yahay baa ka imanaysa dulumaad xaqiiqiyana waa yahay shadaa'idina waa jirtaayo shadaa'idna waa sababaya iyo dhibaatooyin marka nooc kastoo dulmi ah in la yska jiro nafta in la dulmiyo addoommada in la dulmiyo lagu xadgudbo cibaadada ilaahay in dulmi lagu sameeyo oo allah cid kale lala caabudo ama allah laga kufriyo waa dulmiga ugu weynaanshaha badani dulmiga ugu weyni waa gaalnimada waalkaafiruuna hum addaalimuun gaaladu yagaa daalimiin ah daalimiinta dulmigoodu dhammayska tiran yahay waa gaalada hum addaalimuun waxaa laga qaadanayaa waa daalimiintii dulmigoodu kaamilka ahaa ee dhammayska tirnaa saasaa looga jeeda wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam bakhaylnimada iska jira wattaquu shuxa oo iska ilaaliya oo ka fogaada waayo bakhaylnimadu waxay halaagtay ummadihii idinka horreeyey waxaanay ku xambaartay inay markaa dhiigagooda daadiyaan waxyaalaha xaaraanta iyo dembiyadana bannaystaan oo xalaashadaan haddii qofku markaa jacaylka uu maalka jecel yahay siyaadada ah ee inta soo gashana uu ku fara adag yahay inta kale ka maqanna uu doonaayo ilaaba ilaa inuu helo waxay ku xambaaraysaa waxyaalo badan oo dembiye ah waa mid eh, waajibkii xoolaha ka bixin maayo oo xaqii kama gudanayo hadday sakadii tahay bixin maayo haddii ciddii nafaqadoodu ku waajibtay tahay nafaqadii siin maayo marka waxa weeye waajibkii halkaa waa mancinaya waa diidaya xuquuqdii ku waajibtay kama bixinaayo waa midda kale wuxuu u sababayaa jacaylkaas siyaadada ah uu maalka jecel yahay ee uu ka aadka uga daba dhacay ee uu bakhaylnimadiiyo damaca isku darsaday inuu dadka kale waxa hayaanna doono inuu helo tuugo ku heliya khiyaano ku heliya xoog iyo khasab ku heliyaa waxaa laga yaabaa wax mihqaala darra ah inuu marka waxaweye cid ku dilo oo naftaba kaga dhammeeyo waxaanu lahayn baa laga yaabaa inuu cid ku dilo isagana dilmaalkiisana qaado wax yaraan naf lahayn ayaa laga yaabaa markaa dembiye aad u waaweyn inuu u galo ayaa bakhaylnimadu waxay ku xambaartay inay dhiigagoodii daadiyaan oo qaarkoodba qaarka kala dilaan waxyaalihii xaaraantaa ay bannaystaan hadday tuuga tahay hadday dhac tahay hadday khiyaamo tahay hadday ribo tahay yaa aan loo aaba yeelin maalkii xaggee laga shaqaysanaya xaggeese laga keenaya markaa dunuub fara badan baa ka dhalanaysa bakhaylnimadaa ka dhalanaysa ayaa bakhaylnimadaa ka dhalanaysa intee sekada markaa intay bixin weyday oo sakadii ay ku yacni quuri weyday inay bixiso markii sanawaad fara badan markaa sekadii iyadoo saa loogu leeyahay oo uu quuri waayey inuu bixiyo markii dambe xoolihiina ka baxeen dembigiina ku hadhay markaasaa waxay isu raacay la'aan iyo dayntii ilaahay ay kaga tageen toban sano ama labaatan sano sekadood baa lagu leeyahay wax alla wuxuu isla hayaana ma jiro faqiir buu noqday wixii oo seke ahaana waa lagu leeyahay markaasaa ciqaabtii aakhire u dambaysaa ciqaabtii aakhire u dambaysa inteebaa maal ilaahay siiyey oo maalkii aan ka xajin suu u dibdhigayey dibdhigayey dibdhigayey dibdhigayey dibdhigayey baa maalkiina ka baxay oo wax alla wuxuu isla hayaa aynay jirin faralkii xajkuna korkiisa saaran yahay ila isagoo kari karaya ayuu dib u dhigay lama mid aha qofkii markaa maalku aanu soo gelinoo wuxuu ku xajiyey marnaba aan helin lama mid aha kan isagu tafriid buu la yimi oo waa ka gaabiyey maadaamuu ka gaabiyey wujuubku waa ku sugnaaday korkiisa wuu kari karay dib buu u dhigay hadhow hadduu faqiir noqdo ka dhici maayo dummaddiisu sidii u saarayey dummaddiisa ayuu sidii u saarayey marka in eh, labada arrinba aad laysaga jiro dulmiga iyo bakhaylnimadaba aad laysaga jira xadiiska laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa bakhaylnimadu in ummadihi inaga horreeyey ay halaagtay adillo kaloo sheegaysa ashyaa kale inay halaageenna waa jirtaa laakiin isma diiddana waxay ka mid tahay waxyaalihii halaagay qaar ka mida weeyi min jumlati maa ahlak ashyaadii halaagtay ka mid tahay loo jeeda xadiidka laba boqol iyo koob iyo toban wa can abi hurayrata radia allahu canhu anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal latu'addunna alxuquuqa ilaa ahliha yowma alqiyaama allah baan ku dhaartay latu'addunna guddeen oo guddeen oo waa gudaysaan alxuquuqa xuquuqdaa gudaysaan ilaa ahliha ehelkeeda u gudaysaan iyo ciddii lahayd xuquuqda yowma alqiyaamati maalinta qiyaame waxay xuquuqda u gudaysaan ciddii lahayd latu'addunna waa u gudaysaan waa u gudaysaan oo waa u gudaysaan alxuquuqa xuquuqda ilaa ahlihaa ehelkeedii xuquuqda lahaa ayaa u gudaysaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaame waxaa u gudaysaan xataa yuqaada ilaa looga jaro oo looga gooyo lishaati aljalxaa'i yacnii neefkii adhiga ahaa ee seenyoonaa ridii seenyoonade aan geesaha lahayn aljalxaa waataan geesaha lahayn lishaati aljalxaa'i ridii seenyoonayda aan geesaha lahayn ilaa looga gooyo oo looga qisaaso min ashaati alqarnaa yacnii ridii markaa geeska lahayd ilaa looga jaro humaajigii ay ku humaajiday ama ay ku mudday ilaa looga gooyo baa xuquuqda laydiin kala jarayaa oo mid walba xaqiisii loo goynaya ama loo qisaasaya rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xoogaa culammada qaarkood waxay ku taradudaan dabdiga xadiiska latu'addanna alxuquuqu miyaa mise latu'addunna alxuquuqa daalka miyaa la godayaa qaafkana la kordhigayaa mise daalka waa la kordhigayaa qaafkana waa la godayaa bacdi baa wejiga kala sheegay ama labada wejiba tilmaamay laakiin wejiga saxiixii wuxuu yahay waa tu'addunna alxuquuqa daalka la godo qaafkana la kordhigo wejigaasaa saxan haddii wejiga kale ay noqon lahayd carabi ahaan waxay keensan lahayd in waxaweeye ya la keeno la tu'addayanna alxuquuqu in la yidhaahdo marka maadaama aan ya la keenin daalkuma ma kordhigna ee sabaabku wuxuu noqonayaa in daalka la godo qaafkana la kordhigo qaafku mafcuulkii buu noqonaya mafcuul bihigii faacilkuna wuxuu noqonayaa waa uu damiirka iltiqaa'u saakinaynka loo xadfay sababku waa saas nebigu wuxuu inoo sheegayaa calayhi salaatu wasalaam in xuquuqda ehelkooda la siin doono loo kala jari doono dadka xuquuqda iyo ciddii xuquuq iskuleh oo dhan iska daa dadke in xayawaanaadku waxay isu geysteen in loo kala goynayo halkaana maxaa ka imanaysaa xataa xoolaha iyo bahalaha waa la soo saaraya xashrigu iyo qiyaamada in eh, lasoo noolaynayo dadka kuma gaaraho keliya insi iyo jinni ee waxa kale marka arladan ku nool ee noolaha ah hadday xoolo tahay iyo hadday bahala tahay iyo hadday ugaar tahay dhammaan waa la soo saaraya ya dhammaan waa lasoo xashirinaya lasoo saaraya wa ida alwuxuushu xushirat bahalaha duurjoogta in la soo saarayo xashriga ku dhacaayo ayaa laynoo sheegay marka waxa weeye xashriga kuma koobno keliya insigeejinka qowl daciifa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen xoolaha xashrigoodu waa mawtuha xashruha mawtuha laakiin qowlkaas waa daciif bilmara la cuskan maayo waana mukhaalif linusuus waayo qur'aanka iyo xadiiskuba waxay sheegayaan in lasoo xashrinayo lasoo saarayo yaga lama jannaynaayo lamana naaraayo laakiin wixii xuquuqa loo kala goynaya waxay isu geysteen baa loo kala jaraya caddaaladda ilaahay baa la muujinaya ridii senyoonayd ee rida geesaha geeska ay ku mudday ama ku hirdiday ayaa looga goynayaa waxalle waxay isu geysteen marka loo kala jaro ayaa sida aasaarta ku soo aroortay la odhanayaa kunuu turaaban camuud noqda waa markuu dabeed odhanayo yaa laytanii kuntu turaaba xaaladdaasu markaa tamaniyaya meesha loo kala jaraayo xoolaha iyo bahaluhu waxay isu geysteen loo kala goynayo bal ciddii mukallafiinta ahayd ee takliifku saarrayd ka warran cidaan takliifba saarayn ayaa waxay geysteen laga goynayaa oo looga goynayaa cidday u geysteen bal waxaad ka warantaa cidduu ilaahay caqliga siiyey iyo garashada uu siiyey sharcigana u soo dejiyey nadaaradiiyo digitaankii ay gaadhay yacni waxay la yimaadeen ka war marka waxay noqonaysaa in aad iyo aad la ysaga jiro laga toobad keeno wixii tafriida iyo ka gaabina lala yimaado yacni laga toobad keeno taas ayaa laga qaadanaya in xoolaha la soo saarayo iyo bahalaha la soo saarayo oo loo kala qisaasayo waxay isu geysteenna waa arrin ictiqaadi ah waa in la rumeeyaa la caqiideeyaa say u dhacaysaa iyo ictiraad iyo waa inaan lala iman waa in sidiisa loo rumeeya arrinkaa qaybiga ah ee waxyiga laynoogu sheegay xadiiska laba boqol iyo labiyo toban waa can ibni cumara radia allaahu canhuma qaal kunna nataxaddasu can xijati alwadaac wannabiyu sala allahu alayh wasalam bayna adhurina cabdullaahi bni cumar waxa uu yidhi radia allaahu canhuma waxaanu ahayn nataxaddasu qaar ka sheekaysta can xijati alwadaac ee xajkii xajatulwadaac la odhan jiray baanu ka sheekaysan jiray wanabiyu sala allahu alayh wasalama bayna adhurina walxaal annabiyu nabigu calayhi salaatu wasalaam sala allahu alayhi wasalam bayna adhurinaa dhexdayada uu ku sugan yahay walaa nadri ma garanayno maa xajatulwadaac xajatulwadaac maxay tahay ama xijatulwadaac xijatulwadaac maxay tahay labaduba bannaan yihiin xaada kordhig iyo hoosdhiguba laakiin hoosdhigga sii fiican bay yidhahdeen culamada qaarkood xataa xamida allaha ilaa uu rasuulku sala allahu alayh wasalam allah mahadiyey rasuulullahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay wa ahnaa calayhi allahna uu ammaanay uma dakara dabeedna wuxuu sheegay almasiixa addajaal almasiixa masiix buu sheegay addajaal masiixii markaa beenta badnaa ayuu sheegay ciisena masiix waa la yidhahdaa almasiix dajaalna waa la yidhaahdaa laakiin marka la itlaaqo almasiix keliya la yidhaahdo aan waxba lagu darin waxay ku dhacaysaa ciisa bnu maryam laakiin marka la sheegaayo dajaal waxaa loogu daraa addajaal baa loogu daraa ama addalaala loogu daraa sida axaadiista qaar ku soo aroortay masiix adalaala ama almasiix addajaal marka waa muqayad isaga marka la sheegaayo laakiin marka ciisa bnu maryam la sheegaayo waa la ilaaqaa waxaana masiix loo yidhi waa khayr iyo barako oo dhan baa laga masaxay ama ishiisa midig baa la masaxay aqwaal badan baa jirteen oo mamsuux alcayn ilbaa markaysaga waxa malaansanba aan markaa dam ah eh. ama waa baraka iyo khayr oo dhan baa laga masaxay waa midaan in baraka iyo in khayratoonna aan lahayn eber addajaalna waa kii beenta badnaa addajalku waa kadibka waa beenta weyn fa atnaba fii dikrih nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ku dheeraaday fii dikrihi ay fii bayaani dikrih sheegista uu sheegaayo masiixa dajaal caddaynta uu caddaynaya ayuu ku dheeraaday wa qaala wuxuu uhi maa bacasa allahu min nebiyin ilaahay ma soo dirin min nebiyin nebi xaal axwaasha ka mida ilaa andarahu xaaluu uga digay nebigaasi mooyaane ummatahu ummaddiisa uga digay masiixa dajaal uga digay yacni nebi kastoo allah soo diro ummaddiisa waa uga digi jiray masiixa dajaal dayagan gaadaynba ayaa looga sii digayay oo masiixa dajaal waa khayru zamaanka soo baxaayo hmm, waxay ku tusinaysaa khatarta uu leeyihi yacni fitnadiisu waa fitnada ugu weyn sida axaadiista qaarkood ay tilmaamayso ilaa qiyaamadu ka imanaysana fitno ka weyn yacni ilaahay ma abuurin andarahu nuuxun wannabiyuuna min bacdih nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam andarahu waxaa ka digay nuuxu nuux ayaa ka digay andara waxay qaadataa laba mafcuul bay qaadataa marka mawdican hore labadiiba waa la siiyey andarahu iyo ummatahu ummata ayaa wuxuu yahay mafcuulkii koowaad damiirka haaduna waa mafcuulkii labaad loo dige iyo laga dige ina andarnaakum cadaaban qariiban andarnaakum cadaaban labadii mafcuul baa kuwa laakiin mawdican labaad waxaa markaa la xadfay mafcuulkii koowaad baa la xadfay andarahu waxaa ka digay masiixa dajaal nuuxu nuux baa ka digay wanebiyuuna iyo nebiyadii ayaa ka digay min bacdihi nuux dabadii ahaaday wa innahu masiixu dajaal in yakhruj fiikum hadduu soo baxo nusakha qaar waxay qorayaan iyadoo aan shardigu la socon yakhruju fiikum keliya oo aan in la socon xadiiska cidda asal ahaan soo warisayna kollay marka nusakha qaarkood waxaa ku dhacday biduuni shardin calaa haadaa waxay noqonaysaa inay majzuum tahayoo ay go'an tahayoo waa soo baxaya dhexdiinna oo laga hadlaayo biictibaari umma ummadda loo eegaayo ummatu muxamed inuu ka soo dhex baxaayo walow aakhiru zamaanka soo baxay tan kalena dhib wa innahu ay wa ina dajaala dajaal in yakhruj hadduu soo baxo fiikum dhexdiinna kasoo baxo famaa khafiya calaykum wax kastoo idinka qarsooma maadu waa shardiye min sha'nihi oo xaalkiisa ka mida mintu waa tabciidiye falaysa yakhfaa calaykum idinkama qarsoona ana rabbakum laysa biacwar halkaas ziyaadaa jirta kolay nusakha badankooda aynay qorayn siyaadadaasoo ah asalkana waaba ku sugan tahay bukhaarigee falaysa yakhfaa ana allaha mima yakhfaa calaykum alaaan saas waxay noqonaysaa falaysa yakfaa idinkama qarsoomaayo ana allaha inuu allaah mima yakhfaa calaykum waxa idinka qarsoomaya inuu ka mid yahay ma aha yacnii sifaatka ilaahay inaanu markaa ninkani waafaqsanayn yacnii ilaahnimada sheeganaya ee dajaal taasi mid idinka qarsoomaysa maaha hadday waxyaalo kale idinka qarsoomaanba macnuhu dhacaya sida inoo qoran ana rabbakum laysa biacwara ayaa yakhfaa faacilkeedii markaa noqonaya markaa nusakha inna qoraya ziyaadadaa kale markay jirto waa jirtaa culammada qaarkood inay u dabdiyeen markay ziyaadada kale sugan tahay oo ziyaadadaa kalea noqonayaa in marka waxaway faacilkii ay u dhacayso markaasay weji banneeyeen culammada qaarkood in istiinaaf laga dhigo inna la yidhaahdo laakiin markay sidan tahay anna weeye weji kale ma jiro falaysa yakhfaa calaykum idinkama qarsoona anna rabbakum rabbigiin laysa biacwar acwar inaanu ahayn rabbigiin inaanu cawarnayn mid idinka qarsoomaysa maaha wax kaloo idinka qarsoomaba wa innahu dajaal acwaru cayni alyumna isha midig waa mid cawaran isha midig waa mid cawaran ta kalena waxa weeye dee waaba e, iyada qudheeda ceeb bay leedahay marka midna waa la'yahay mid ta kalena waxay leedahay ceeb bay leedahay wax waa ka arkayaa laakiin ceeb bay leedahay wa innahu dajaal acwaru cayni alyumna isha midig waa mid cawaran kaanna caynahu cinabatun daafiya waxaad mooddaa ishiisu cinabatun xabbad cinaba inay tahay oo daafiyatun soo baxsan yacni ilweyn oo soo taagan weeyo aan markaa dee marka ugu sugnayn meesha aad mooddo inay markiisa markaa soo taagan tahay sida wax soo baxsan alaa ina allaha xarama calaykum dimaa'akum wa amwaalakum hooyaay allah waa idinka xaaraantinimeeyey dimaa'akum dhiigaggiinna iyo wa amwaalakum xoolihiinna ka xurmati yowmikum haada wuxuu idinka xaaraantinimeeyey xurmatan ka xurmati yowmikum haada xurmo la mida iyo xaaraannimo la mida xaaraannimada maalintiinnan xaaraannimo la midu idinka xarima fii beladikum haada beledkiinna kan ah gudihiisoo maka ah xurmada uu idinka xaaraantinimeeyoo kale xurmo la a ayuu idinka xarimay dhiigaggiinna iyo xoolihiinna fii shahrikum haada bishiinna tan ah gudaheeda xurmada uu idinka xaaraantinimeeyoo kale xurmo u yeelay bishan dulxija yaa xurmo la mida ayuu idinka xarimay dhiigaggiinna iyo xoolihiinna waa tashbiiho waxaa laga tilmaamayaa waa xurmatan ka xurmati yowmikum haada fii baladikum haada fii shahrikum haada beledkana waxaa loo jeedaa makaan loo jeedaa waa xaram bishana dulxijaa loo jeedaayo waa ashhurulxurumkii bay ka mid tahay bilihii xurmada lahaa ee afarta ahaa bay ku jirtaa marka imise xurmaa iswaafaqeen saddex xurmaa iswaafaqeen alaa hal ballaqtu nebigu wuxuu yidhi hooyaay ma gaadhsiiyey alaadu waa markaa litanbiih ama waa lilistiftaax qaaluu waxay yidhahdeen nacam haa waadna gaadhsiisay qaala wuxuu idhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam allaahumma yaa allaahu allaahow ishhad markhaati ka noqo salaasan saddex goor baa nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa yidhi ay qaalaha salaasan qaalada hore baa ku camalfalaysa weylakum aw weyxakum wuxuu idhi waylakum ay alzamakum allahu waylakum ilaahay ha ydin laazimiyo yacni halaaggiinne aw wayxakum ama halaaggiinna ilaahay ha ydin laazimiye oo culamada qaar waxay leeyihiin waa mutaraadifaan hmm, sida yaziidi wakayruhu yidhaahdeen laakiin waxa mashhuura oo badanka culammadu sheegaan wayxana waxaa loo isticmaalaa taraxumka weylkana waxaa loo isticmaalaa halaaggiiyo cadaabka marka wayxakum allah idin naxariiste unduruu eega oo u fiirsada laa tarjicuu bacdii kuffaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd laa tarjicuu ha noqonnina bacdii aniga dabaday kuffaaran gaala ha noqonnina oo rajaca la yidhaahdo waa waxay ka mid tahay akhawaatu kaana iska soo gelaysa ya culammada qaarkood baa wejigaa maray ibnu maalik wuxuu yidhaahdaa masaladan rajaca bimacnaa kaana inay noqoto kaanadii markaa inay noqoto waa mima khafiya cala akar naxwiyiin waxay ka mid tahay masaa'isha ka qarsoomay nuxaadda badankooda ka qarsoomay ka mid tahay ya marka waxa weeye rajacadani waa bimacnaa saare weeye kufaaranna waxay noqonaysaa khabarkii tarjic bay noqonaysaa saasi waa marka loo fasiro laa tarjicu ay laa tasiruu ha noqonnina bacdii aniga dabaday kufaaran gaala ha noqonnina kaannahu laa takunu bacdii kufaaran in la yidhi oo kale haddaad sida kale u fasirtana dee waxay noqonaysaa kufaaran in la xaaleeyo laakiin wejigaa horaa fiican laa tarjicuu ha noqonina bacdii aniga dabaday noqodku kii socodka ahaa ma aha waa kii sayruurada ahaa ahaanshaha ahaa ha ahaanina bacdii aniga dabaday oo qaar noqdo ahaada ha noqonina kufaaran gaalo yadribu bacdukum riqaaba bacd yadribu xaal uu garaacayo ha noqonina gaalo bacdukum barkiinba riqaaba bacdin qooraha kuwa kale u garaacayo rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiiska soo wariyey isagoo dhammaystiran wa rawaa muslimun bacdah muslimna qayb ka mida ayuu soo wariyey xadiiskan waxyaalo badan baa laga qaadanayaa xadiiska waxaa laga qaadanayaa fitnada masiixu dajaal in laga digaayo fitnadiisuna inay fitna cadiima weyn tahay maadaama laynoo sheegay nebi weliba inuu ka digay oo ummaddiisa uga digay oo xataa nebi nuux ummaddiisa uga digay isagaan gaadhayn oo majlis ayna gaarin nebiyadii ka dambeeyeyna ay ka digeen marka ummatu muxamed maadaama iyaga dhexdooda uu ka soo baxayo dee iyaga usii sii habboon in aad looga sii digo maadaama nebiyadii horeba ummadahoodii ay uga digeen marka dikriga la sheegaayo oo laga digaayo fitnadiisa in la badyo weeye sifaadkiisana dadka loo sheego oo la baro si loo garto waxaana markaa xadiis tilmaamayey ma soo baxayo ilaa dikrigiisiiyo xuskiisu yaraado marka aad waa in calaa kulli xaal looga digaa oo waxa weeye markaa fitnadiisa loo sheegaa oo fitnadiisana ilaahay laga magan galaa nebigu wuxuu inoo sharciyey salaadda intaan laga bixin oo la salaamo naqsan in la yidhahdo allahuma innii acuudu bika min fitnati almaxya waalmamaati min fitnati almasiixi adajaal ducaday ka mid tahay in lagu ducaysto fitnada masiixu dajaal allah laga magan galo in la magan galo oo fitnada masiixu dajaal inuu ilaahay kaa badbaadiyo ruux waliba waa inuu ilaahay ka baryaa oo ilaahay ka magan galaa marka taas waa in la farabadiyaa waa in la badiyaa fitnadiisuna waa acdamu fitna fitnata ugu weyni weeye dadka qaarkood markuu u yimaado dee iyagoo markaa waxa weeye muuminiin isu haystaa oo muuminiin isu malaynayay raacayaanba hadduu soo baxana waa in laga cararaa oo wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam man samica adajaala falyana canhu man samica adajaala falyana canhu man samica adajaala falyana canhu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkii dajaal maqla ha ka dheeraado yaan u dhowaan ya markaan waxa yidhi haddii la odhan lahaa maanta dajaal baa soo baxay yani dadka badankooda waa ku yaaci lahayn waxay odhan lahayn bal aan soo egno siduu u egyahay ya siduu eg yahay aan soo egnay odhan lahaay nebigu wuxuu yidhi calayhi fogaado ha dheeraado weli waa ku celceliyey ya fawallahi ina arajula laya'tiihi wahuwa yaxsabu anahu mu'min fayatabichu lima yabcasu bihi min ashubahaat allah baan ku dhaartaye yacnii ninbaa u tegaya dajaal isagoo isu haystaa inuu muumin yahay markaasuu raacayaaba wuxuu shubahaad ku sii daynaya daraaddeed saaxibu shubahaat ya saaxibu shubahaat wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam calaamad wuxuu yidhi hadduu idinku soo baxo wax kastoo arrinkiisa idinka qarsoomoba idinkama qarsoono rabbigiin inaanu cawarnayn isaguna waa cawaran yaho isha midig buu ka cawaran yahay ishiisana waxaad mooddaa sidii markaa xabad cinab ah oo soo baxsan ayaad mooddaa waa calaamad daahiro xisi ah oo cad ayaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ahlucilmigu xadiiska waxay ka daliishadeen in allaah laba indhood u sugnaadeen oo aan indhaha khalqiga la mid ahayn kayfkooda iyo qaabkoodana aynaan garanayn saasa ahlu sunna waljamaaca kala baxeen wejigay uga deliishanayaanna waxay tahay waxay yidhahdeen il keligii waa cawarnaan muuqato daahir bay yidhahdeen waa cawarun daahir marka maadaama layidhi yidhi waa cawaran yahay acwar maxaa fii lugati alcarab lagu yidhaahdaa acwar waxaa fii lugati alcarab lagu yidhaahdaa waa in marka waxa weeye ciddii ilnala ilna leh ayaa waxa la yidhaahdaa waa acwar waa cawaran yahay marka maadaamay sidaas tahay waxaa halkaa ka soo baxaysa allah waxa u sugnaaday yani marka caynayn ayaa u sugnaaday waana sida culammada ahlusunna waljamaca ay qabaan bal qaarkood ay ku soo naqliyeen bacdu ahli ilcilmi ijmacu ahli sunnati waljamaca inay culammada ahlu sunnati ay ku ijmaacsan yihiin bay ahlucilmiga qaarkood ay soo rareen ijmacuna wuxuu ka mid yahay min alxujaji sharciya kutublictiqaadna culammadu waa ku sheegeen oo waa ku nasgareeyeen oo waa ku tilmaameen ahlucilmi badan baa sheegay maqaalaatu lislaamiyiin markuu sheegaayo ahlulxadiisku waxay qabaan ashcari sheegaayo masaa-ishuu sheegay bay ka mid tahay inay allah caynayn u sugnaadeen yacni taasay ka mid tahay marka taasna waxa weeye waa saas weeye marka calaamaddaasi waa calaamad cad oo dajaal lagu garanayo ila dajaal wuxuu sheeganayaa rabbinimo wuxuu odhanayaa allah baan ahay rabbigii maan ahay buu odhanayaa fitankiisa waxaa ka mid a dadka lagu imtixaanayey in waxa weeye marka cid uu soo maro oo dabeedna ay odhanayaan roobna ma haysanno oo uu dabeedna markaysa markaa roob u keeniyo cirku odhanaya da markaasuu da'aya markaasuu odhanaya nabaadka soo bax markaasay soo baxayaan markaasaa cidda waxa weeye marka isaga raacda xoolihiisu shishlaanayaan markaasaa cidda raaci weydaa xoolahoodu caatoobayaan fitnooyin khatar weeye ya fitnooyin khatar ah weeye markaasuu wuxuu samaynayaa qof muuminu qabanaya labuu kala jeexaya markaasuu kala dhex maraya markasu odhanaya qum istaag markaasuu noolaanaya ya yacni fitankiisay ka mid tahay yani marka lagu imtixaanayo dadkoo lagu eegaayo aan lagu eegayo waxyaalaha khawaariqulcaadaadkii muuqashaday ka muuqdeen waxaa loo jeedaa waa fitno dadka lagu imtixaanayo waa fitno dadka lagu imtixaanayo yacni isagu roobkama keeni karo laakiin waxa weeye ilaahay baa keenaaya si uu ugu imtixaano dadkan markaa bal inay raacaan iyo inay marka waxa weye raaci waayaan si taa loogu ego si taa loogu ego nebigu wuxuu kaloo sheegay calayhi salaatu wasalaam dhiigaggiinna iyo xoolihiinnu waa kala xarriman yihiin oo in markaa xaqdarro lagu daadiyaa dhiigaggiinna aa ku daadisaan xoolihiinnana aa ku qaadataan xaqdarro yacni idinma bannaana marka dimaada iyo amwaashu waa daatooyinkii taxriimkuna wuxuu ku tacalluqaa macnuu ku tacalluqaa waxa la xaaraantinimeeya waa macne marka waxaa laga tilmaamayaa masder baa loo qadarayaayoo dimaa'akum ay iraaqata dimaa'ikum dhigaggiinna inaad daadisaan wa amwaalakum ay wa akhda amwaalikum iyo xoolihiinna inaad qaadataan xoolaha qaarkiin leeyahay qaarka kale qaataan ya iyo dhiigag qaarkood in qaar kale daadiyaan iyo xoolaha qaarkood leeyihiin qaar kale ay ka qaataan wejigay kaga qaadanayaan ha noqoto weji sharciga un aan ahayn ama khiyaano ha noqoto ama tuuga ha noqoto ama yacni ribe ha noqoto ama suurad bayc wax lahoo xaaraan aan markaa ha noqoto ama markaa khasbi iyo yacni xoog ha noqoto ya inay xoolihiinna kala qaadataan oo qaarkiinba qaarka kale ay ka qaataan dariiqaan sharci ahayn ayna ku kala qaadanayn dhiigaggiinna aad way kala xariman tahay oo xaaraan bay idinka tahay ka xurmati yowmikum hada fii beladikum hada fii shahrikum hada haddaba waxaa la yaqaanaa mushabbaha iyo mushabbahu bihiga waxa weynaansha badan sida la yaqaano haaliban mushabbahu bihiga wax lagu shabbahayo ayaa weyn waa haddii la yidhahdo fulaanun ka shamsi fi lwadaa'ati hebel wuxuu ka dhigan yahay qorraxdoo kaluu ka dhigan yahay xagga dhalaalka dhalaalku kee ku xoog badan yahay ma qorraxda mise hebel may qorraxdu ku xoog badan yahay haddii la yahay fulaanun kal asadi fi shajaacati hebel libaaxuu la mid yahay xagga geesinimada geesinimadu kay ku sii xoog badan tahay ma qofkan mise libaax may libaax marka shayga mushabbahu bihigae wax lagu shabbahaayo baa waxa la yskaga shabbahayo ku sii xoog badan haddaba haddii la eego mawdican xurmada dhiigagga iyo xoolaha la xaaraantinimeeyey iyo xurmada la xaaraantinimeeyey maalintan yowmu carafa yowmu carafa iyo beledkan maka ah xurmada la xaaraantinimeeyey iyo bishan dulxija ah xurmada la xaaraantinimeeyey keeba adhar ah labada dad badani waxaa dhici karta ta dambe inay garanaynba laakiin ta hore ay garanayaan culamada qaar waxay leeyihiin yacni ta yani marka xoog badan tahoraa marka quwo badan oo dee dhiigagga iyo xoolaha xurmadoodu waa acdam in maalinta markaysa markaa xurmadeeda iyo beledka iyo bisha waxaa ka sii xoog badan xurmadaa hore calaa kulli xaal wakhtiyada qaar waa dhacdaa in la yidhahda tashbiih maqluub yacni saasoo kale la yidhaahdaa wakhtiyada qaarkood waa dhacdaa haddana saddexda arrinoo wada socdaa la ysku daray culamada qaar waxay ku tawjiihiyeen waa mashhuuro waa caan maadaama ay caan tahay oo yacni waxa weeyaan xataa gaaladii aan aqoonin in dadka xoolahoodu ay xariman yihiin oo ay xaaraan kale yihiin laga yaabo inaynay qaarkood garanayn ay garanayeen ashyaadan yacni sida lagu shabahayaa saas yadaa weeye sidaas weeye tashbiih maqluubna waa jira marka waa adkaynta nebigu calayhi salaatu wasalaam uu adkaynaayo xuquuqda dadka dhiigagooda iyo xoolahooda riwaayaadka qaarkoodna waxay ku daraysaa acraadda iyo cirdiyada iyo sharafaha ayaa riwaayaadka qaarkoodna ku kordhinayaan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma gaadhsiiyey waxay yidhahdeen haa way qireen dabeedna ilaahay buu markhaati gashaday allahumma ashhad saddex goor buu yidhi haddana wuxuu ka digay nebigii oo reebay calayhi salaatu wasalaam in gaalo la noqdo yadribu bacdukum riqaaba bacd gaaladan ha noqoto gaalnimo xaqiiqiya in laga tilmaamayo ha gaaloobina ya ha gaaloobina ama gaalaha shabbihina oo ficilladii gaaladoo kale ha la imanina oo kufaaran ay kal kufaari qaar gaalada shabbaha sidaa dhiigaggiinna isu bannaysanaysaan isu garaacaysaane isu laynaysaan isu cunaysaan qaar gaalada shabaho kale ha noqonin oo tashbiih baliiqa ay tahay tashbiih baliiq tashbiih baliiq waxa la mushabbah iyo mushabbahu biiga labadaba marka la sheego laakiin adaatu tashbiih iyo wajhu shabah la xadfo ayaa la yidhaha tashbiih baliiq oo in la yidhahdo fulaanun kal asadi fi shajaacati ninka hebel la yidhahdaa libaaxu la mid yahay xagga geesinimadu kala mid yahay iyo in la yidhahdo war isagaaba libaaxa ayuhuma ablaq kee xeeldheeraansha badan waa bahalka laftiisii haddii la yidhaahdo waaba libaaxii yaanu ku cunin tanaa ka xeeldheeraansha badan tanaa ka xeeldheeraansha badan marka tashbiih baliiq saasaa loo yidhahdaa marka mushabbah iyo mushabbah la sheego laakiin adaatu tashbiih iyo wajhu la xadfo waa tashbiih baliiq markaa gaalo ha noqonina dhab ah oo xaqiiqatan gaaloobay ama qaar gaalada shabaho gaalada la mida ha noqonina gaalo dhaba ha noqonina waxaa loo jeeda markaa ha gaaloobina oo milladda ha ka bixina gaalada ha shabihin oo gaalada qaar la midana ha noqoninoo shabbaha sida dhigagiina isu bannaysanaysaan sidaa isu laynaysaane sidaa u dagaalamaysaan sidaa isu cunaysaan qaar gaalada shabaha ha noqonina maxaa dhacaya haddii marka waxaan yani gaalada la shabaho yadribu bacdukum riqaaba bacd ama xaal qaarkiinba garaacayo qooraha kuwa kale u garaacayo ama gaaladaasoo yadribu bacdukum riqaaba bacd marka nabigu calayhi salaatu wasalaam masalada ku saabsan dhiigagga aad iyo aad buu uga digay kulankii ugu weynaa ee muslimiin ay isugu yimaadaan xajatulwadaac bay ahaydee maalintaa yowmu carafa nebigu waa ka digay calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa waa uga digay inay gaalada shabbahaan oo is cunaan oo ay islaayaan oo isgaraacaan waa ka digay nebigu calayhi salaatu wasalaam waana ka reebay masalada dimaaduna waa culus tahay shanigeeduna waa weyn yihi xadiidka laba boqol iyo saddex-iyo toban wa can caishata radia allaahu canha anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal in rasuulka ilaahay yidhi man dalama qiida shibrin min alardi man dalama ku kastoo dulmiyo ku xadgudba qiida shibrin taa ka qadarkeed taa ka qiyaasteed oo min alardi arlada ka mida duwiqahu waa lagu duuduubaa isaga min sabci aradiin yani toddoba dhul baa lagu duuduubaa yacni dhulkaa yani markaa qoorta loo geliyaa lagu duuduubaa yacni markaa toddobada dhulba muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu ka digayaa in dhulka markaa la dulmiyo oo wax dhulka ka mida dulmi lagu qaato ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka digaya waxaanuu sheegayaa ciqaabta ay leedahay in markaa dhul dulmi lagu qaato ciqaabtay leedahay walow qadarka la qaatayba ha yaraado saas aawadeed daaradaha iyo buqaadaha iyo beeraha meelaha qaarkood la durkinayo oo meeshii waxa weeye qofku markaa e, ay ahayd e, xadkiisu ku ekaa uu dhaafayo calaamadii uu hormarinayo in ku soo darsanayo waxaa ku sugan ciqaab weyn baa ku sugan waa arrin aad iyo aad u culus waxaa la gaadhsiiye taako taaka intay la eg tahay maxay anfici ya taaka in la eg oo dhul ah qofka dulmi ku qaata toddobada dhul baa lagu duuduubaa toddobada dhul baa lagu duuduubaa marka wixii uu dulmiyey qof waliba maalinta qiyaame waa la imanayaa qof waliba maalinta qiyaame waa la imanayaa saas aawood in aad iyo aad dhulkan isaga jiro ayaa laga qaadanayaa dulmiga dhulku inuu khatar yahay oo weyn yahay baa xadiisku daliil yahay xadiiska laba boqol iyo afariyo toban oo can abi muusa radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ina allaha layumli lilaalimi faida akhadahu lam yaflithu ina allaha allah layumli waa u kaadiyaa lilaalimi ka xadgudbay allah waa u kaadiyaa markiiba ciqaabta uma soo dedejiyo nusaha qaarkood yumlii keliyaay qorayaan oo laamkay ka tegayaan fa idaa akhadahu markuu allah qabto lam yuflithu ma sii daayo marka hore ayuu markaa u seeto dheereeyaa oo u kaadiyaa oo ciqaabta aan u dedejin laakiin markuu qabto ma sii daayo uma qara'a intaa dabadeed wuxuu akhriyey nebigu calayhi asalaatu wasalaam wakadalika akhdu rabbika ida akhada alqura wahiya aalima ya wakadalika saasoo kale u ahaaday akhdu rabbika qabashada rabbiga ida akhada alqura markuu magaalooyinka qabto wa hiya daalimatun walxaal hiya markaa magaalooyinku ehelkeedaa loo jeedaaye daalimatun qaar xadgudbay ay yihi ina akhdahu qabashada allaah damiirka haad wuxuu noqonayaa allah ina akhdahu ay ina akhda allaahi qabashada allah uu qabanaayo cid uu qabanayo ciqaab ku qabanaya aliimun shadiid aliimun waa xanuun kulushahay ay mu'limun shadiidun waa daran tahay muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqsan xadiidkani wuxuu tilmaamayaa ruuxu markuu dembaabo ama xumaan la yimaado ilaahay ciqaabta uma soo dedejiyo waa u kaadiyaa ilaahay waa xaliim waa dulqaad badan yahay cuquubada ma soo dedejiyo waa loo kaadinayaa bal inuu toobad keena iyo in kale albaabka toobadduna waa furan yihi yaa man taaba taaba allaahu calayh kii toobad keena allah toobadda waa ka aqbalaya attaa'ibu min addenbi kaman laa denba lah ka dembiga ka toobad keena wuxuu la mid yahay sidii midaan dembi lahayn ayuu la mid yahay si kastoo dembigaad u samaysay uu u weyn yahay naxariista ilaahay ka quusan hays odhanin waxba laga aqbali maayo hays odhanin kollayba markaysaga ahlu naar baa tahay naxariista ilaahay rajiya cadaabkiisana ka baqo toobad keenoo allah u toobad keen istikfaar iyo dembidhaafna allah weydiiso ya naxariista ilahayna rajiya yaa cibaadiya aladiina asrafuu cala anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dembiyadoo dhan buu dhaafaa ciddii toobad keenta wax kasta oo dembiya uu sameeyey allah waa ka dhaafayaa dembi la odhanaya dembigaa la dhaafi maayo ma jiro intuu doono ha ekaado dembiyada kabaa'irta kuwa ugu waaweyn ha noqdo gaalnimo ha noqdo yacni markaa dembi kasta oo uu ruuxu ka toobad keeno allah toobadda waa ka aqbalaya munaafaqnimo ha noqdo shirki ha noqdo shaki ha noqdo yacni dil ha noqdo yacni allah toobadda waa aqbalaya marka waa loo kaadiyaa bal inuu toobad keeno iyo inuu ku socdo waa loo seeto dheereeyaa xumaantii isagoo ku noqnoqonaya ku noqnoqonaya ku noqnoqonaya ku noqnoqonaya ayuu ilaahay haddana daayaa laakiin marka uu qabto ma sii daayo fa idaa akhadahu lam yuflitu markuu qabto ma sii daayo ya dabeedna aayaddaasaa nebigu akhriyay calayhi asalaatu wasalaam wakadalika akhdu rabbika ida akhada alqura wahiya daalimatun ina akhdahu aliimun shadiid haddii qof kastoo dembaabay marka uu dambaabo ciqaabtiioo degdega markiiba u iman lahay dee waxay noqon lahayd jazaagii inuu adduunyada ku soo degdego yacni waxa weeye war kuu soo dhixi maysa iminkay kugu dhacaysa ee qof waliba ka taxadir baa laga yaba inuu sodhan lahaa oo ciqaabtii waxaabay noqotay marka mushaahad mid la arkayo marka waxa weeye si ay u kibraan si waxa weeye haddaynay toobad keenayn dembiga usii farabadsadaan si ay u siyaadsadaan ayaa loo kaadiyaa walaa yaxsabanna aladiina kafaruu anama numli lahum khayrun lianfusihim inama numli lahum liyasdaaduu iima haddaynay toobadkeenino ka soo noqonaynna ilaahay wuxuu ugu kaadinayaa si ay dembigii usii siyaadsadaan oo usii kororsadaan oo dembiga u farabadsadaan ayuu allah u kaadinaya ya markaasaa waxa weeye isagoo kibray oo cantaray oo dembigii marka waxa weeye iskaga noqnoqday oo ku kadsoomay ya ayaa mar keliya la qabanayaa markaasaa waxa weeye aan ciqaabta laga sii daynay aayadda markuu nebigu akhrinaya calayhi salaatu wasalaam isticaado kama hormarin saas aawadee ahlucilmigu waxay yidhaahdaan marka aayad lasoo qaadanayo ama daliishad loo soo qaadanayo ama istishaad loo soo qaadanayo maaha shaytaan iska naar in laga hormarinayo waayo maxalku maxal qiraa'a maahe waa maxal istidlaal weeye marka shaytaan iska naarkana wakhtiga la amray waa marka tilaawo iyo akhrin looga jeedo qur'aankii la akhrinayo ee istidlaalkii maaha axaadiis badan baana ku soo aroortay oo mar walba nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu aayada akhriyo aanu isticaado iyo shaytaan iska naar ka hormarin saas hawee mawdican laga hormariyaa sunne maaha marka aayad deliishanaysaba inaad tidhahdo waxa weeye marka ilaahay wuxuu yidhi acuudu billahi min ashaytaani alrajiim ya dabeedna aayaddii aad sheegto inaad tidhahdo allah wuxuu yidhi acuudu billahi min ashaytaani alrajiim qul huwa allahu axad dee acuudu billahi min ashaytan rajiim allah ma odhan adaa yidhi haddana allah baa yidhi baad ka hormarisa qaar kalea markay ishkaalka ku jira ay arkeen ayay waxay yidhahdeen allah wuxuu yidhi bacda qawlii acuudu billahi min ashaytaan arajiim qul huwa allahu axad yani siyaalaha nebigu ma isticmaalin calayhi salaatu wasalaam markuu aayad daliishanaayo aayadduu sheegi jiray waayo maxalku maxalu tilaawa ma aha waa istidlaal marka aayad la daliishanayona marka waxaa ka hormariya isticaado lama odhan laakiin marka tilaawe ahaan la akhrinayo qur'aanka oo marka waxa weye lilqiraa'a ay tahay xaaladda caynkaasa isticaadada laga hormarinaya marka labada mas'alo waa in la kala saara halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka atub ilayk